بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم الغشيري النسابوري رحمه الله وحدثني أبو ظاهر أحمد بن عمر بن سرح في باب قتل الحيات abaysooyinka iyo masaska iyo halaqa dilkoodii ayaan ku soo jiray in la laynaayo oo la laynaayo oo la dilaayo fi lxilli waalxarami haddii xaram la joogo iyo haddii aan la jooginba xataa muxrimkii oo laleeyahay dil ayaa soo maray in laga soo reebay dawaat lbuyuut iyo cawaamir lbuyuut kuwa guryaha jooga ama halqyaha guryaha guryahaasna gaar ahaan madiina almunawara madiinatu rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam kuwa ayagaa ah in laga soo reebay oo aan markaaba dilka lagu bilaabaynin in layska dhaariyo oo layska ehbiyo oo lala hadlo jinni muslimahoo istanaasacaya oo isbeddelay oo aan la garanaynin inuu kugu noqdo oo disho ama adiga dhib uu kuu geysto markaad waxyeeshaa dhici karta haddii aad habiso oo iskala hadasho uu soo madax adkaystana waa la dili liannahu markaa kii muslimkaa ma ahe shaydaan weeyaan sida imaan doonta xadiistana soo marray qaar ka mid a waxaa laga soo reebayaa kuwa cawaamirulbuyuudka oo ayaguna la dili ayagoo guryaha jooga alabtar wadadufyatayn midka seenta aan lahayn ee khatartiisu aad u badan tahay iyo midka labada diilimood dhabarka ku leh labaduba indhahana waa u daran yihiin uurka xamliga iyo xaamiladuna waa soo ridaan qaala almusanifu raximah اllah waxadaanii abu daahir axmed ibnu camar ibnu sarxin almasri raximah اllah sheekhu muslim ragga ugu badan buu ka mid yahay muslim uu ka wariyo abu daahir abu qurayb abu bakr ibnu abi shayba dadka ugu badan bay ka mid yihiin qaala akhbaranaa cabdullaahi bnu wahbin almasri qaala akhbaranii maliku ibna anasin ibnu malik binu abi caamir alasbaxiy can sayfiy wa huwa cindana mawla ibni aflax qaala akhbaranaa saa'ib cabdullaahi bnu saa'ib abu saa'ib mawla hishaam bin zuhra <clears throat> annahu dakhala wuxuu u galay calaa abi saciidin alkhudri ninka abu saa'ib la yidhaha abdullahi bnu saa'iba abi saciid alkhudri buu oo u galay fii beytihi gurigiisii saxaabiga jaliilka radia allahu canhu ardaa qaala wuxuu yidhi abu saa'ib fawajadtuhu waxaan helay abi saciid alkhudri oo yusallii tukanaya oo salaad guriga ku dhex tukanaya oo salaadaha in guryaha qaar lagu tukado salaadaha ka mid ah oo aan guryaha sida qubuurtoo kale laga dhigin oo barakada salaadaas guriga helaan oo awlaadda iyo haweenkii ay salaadda kaa bartaan fawaa'id fara badan baa ku jirta wixii faradahara masaajidda la geeyo fawajadtuhu yusallii isagoo tukanaya ayaan helay fajalastu waan fadhiistay antadiruhu anoo sugaayo xataa yaqdiya salaatah ilaa salaaddiisa uu ka bogo ayaan sugaayey suu salaadda u bogo ayaan fadhiistay waan sugaayey wuxuu leeyahay abu saa'ib fa waxaan maqlay taxriikan dhaqdhaqaaq shanqarna la socoto ilaan shanqarna la maqlaaye fii caraajiin jamcu curjuun arjuunkuna waa laamaha timirta timirta laamaheedii iyo oo meeshan yaallo oo yacni noqday sidii shay qashin qashinahoo shanqaraaya wixii soo maraa fii caraajiin ayaan waxaan ka dhex maqlay gudaheeda laama timireed fii naaxiyati albeyti guriga dhinaciisa yaallay yaan shanqadh ka maqlay buu yidhi faltafatu markaasaan saa u milicsadaoo fiiriyey fa idaa xayatun waaba abayso iyo mas mas baaba ku jiraba oo reerkii dhinac kaga jiro oo geedaha iyo qashinka iyo meelahaasu jecel yahay xaabkaa iyo qashinkaasuu ku dhex jiraa fa wahabtu markaasaan booday liyaktulahaa inaan dilo sheekhii waa tukanayaa saxaabigii guriga lahaa anigii waan booday waxaa ini buu yidhi abaysadan dil <clears throat> intayna baxsanin fa ashaara ilay abi saciid baa ii ishaaray gacantiisa aan ijlis fadhiiso gacantoo ii ishaaray oo qofka tukanaya ishaara mafhuuma ishaaro la fahmi karo waa ishaari karaa hadal ooma suuroobayo subxaan allaahiyadoo kale uu qofka wax ku baraarugi waayo waad ishaaraysaa fadhiiso oo kale ama istaag oo kale ama waxaa fiiri oo kale wax soo socdoo khatar leh waxba dhib ma laho ma yeesho ashaara ilaya an ijlis fadhiisuu yidhi fa markaasaan fadhiistay falama insarafa markuu ka baxay salaaddii ashaara ilaa beytin gacanta wuxuu igu fiiqay guri fi daari xaafadda ku yaalay daartu waa baloodkii iyo xaafaddii qol ku dhex yaalay ayuu gacanta igu fiiqay faqaala wuxuu yidhi ataraa hada albeyt maarataa arataa guriga iyo qolka ama buulkaa maarataa arataa gurigaasi faqultu waxaa nacam ha waan arkaa qaala abu saciid wuxuu yidhi kaana fiihi gurigaasi waxaa deganaan jiray fatan nin dhallinyaro aho mina annaga nagamida ansaarta xadiidu cahdin bicursin aroosna ku cusub oo markaa aroostay gabar qaala wuxuu yidhi abu saciid fakharajnaa waan baxnay isagoo arooskii uu cusub yahay yay dhiilla colaadeed iyo ka kaca iyo qayla yeedhay nimankii dhibka badnaa ee kufaaru qurayshaha ee maka looga soo cararay looga soo hijrooday yaa weli nabiga daba socda afar boqoloo kilomitir ku soo wareeraya uxud bay soo weerareen haddana axzaab iyo khandaq bay soo weerareen fa kharajnaa waan baxnay maca rasuuli illaah sala allahu alayh wasalam nabiga maciisa ila alkhandaqi in dhufayskii iyo ateeradii iyo difaacii magaalada la sameeyey ayaan u baxnay fa kaana dalika alfataa wuxuu ahaa wiilkaa dhallinyarada yastaadinu rasuula allah kii nabiga idan weydiista calayhi salaam biansaafi nahaari maalinta niskeeda bartankeeda markii maalinta bartankeeda la joogo oo niska hore uu shaqada wax ka qabto ayuu xilliga haramada markii la gaaro ee kuleelka ee qoraxdu ay yuu idan qaadan jiray fa yarjicu ilaa ahlihi reerkiisa uu ku soo noqon jiray waa nin idan aroos ku cusub gabadh baa guriga joogta wehel u baahan isku cusub yihiin marka inuu ka maqnaado sidii raggii kale ilaa caawo kale iyo laba maalmood saddex maalmood afar maalmood ay qaadato tanuu marka diidanya gabadhi baan ka wardoonaya nabi allow fasax fastaadanahu yowma maalin buu idan weydiistay nabiga calayhi salaam sidii caadadiisa ahayd wiilku faqaala lahu rasuulu llah nabiga calayhi salaam baa wuxuu ku yidhi khud calayka korkaada waxaad qaadataa silaaxaka hubkaada hubkaada horey usii qaado wixii qalab dagaal aad wadato ha ka tegin fa innii akhshaa waxaan kagaa baqaya calayka korkaada quraydata bani qurayda yahuuddii reer bani qurayda ee magaalada madiino deganeed heshiiskii la gaaray ee ahaa magaalada aan wada difaacanin innagana yaana dhibaato isku geysanin qof walbana dhaqankiisa iyo diintiisa waa uu xore ha haysto laakiin difaac mushtarak magaalada way naga simantaha waa wada degannahay aan wada difaacno cadow khaarijah hadduu soo weeraro yahuuddii bani qureede ee laisku ogaa ayuu nabigu og yahay inayna ballantooda ballan adag aynan ahayn waa muwaafiiq iyo cuhuud hash ah oo mar walba ay jebin karaanoo waxaa lagu yaqaanaa qowmun qadar inay yihiin qolo ballanta ka baxda in badan muslimna u hariira markay arkaan yahuuddu waa necab yihiin muslimka maa khalaa yahuudiyun muslima ilaa hama biqatlihi sor nin yahuudi ah muslim meel kama helo haad ah ilaa wuxuu hamiyaa oo cindiyaa inuu dilo nimanka ayaga waan kaaga baqayaaye hubkaada hore u qaado adoo hubaysan oon gacmahaada wax ku jiraan orata gurigaadaad idan buuna qaatay nabiga calayhi salaatu wasalaam buu idan ka qaatay waana sida la rabo waidaa kaanuu macahu calaa amrin jaamicin lam yadhabuu xataa yasta'dinuuh haddii arrin dadka kulmiso oo jamaaci ah dadka ay ku jiraan idan inaad qaadata mooyaane layskama dhaqaaqo dadku hadday meel hawl wada wadaan jamaaco yihiin hawl wada ay ku wada jiraan in kala dambeeyo oo qofku uuna iska siibanin ayaa la rabaayo idan uu qaato la ogaado meeshuu aaday wakhtiguu imaanaya qaabku ku baxaya la ogaadoo laisla socdaa la rabaa in la hal siibta lama ogolo marka ninkii waa tegey fa akhada arajulu silaaxa hubkiisiiba hore usii qaatay uma rajaca waa laabtay oo xagga reerkiisa u laabtay faida imra'atuh waxaaba fujaa'iya ku soo booda u arkayba idaa imra'atuhu xaaskiisii arooskaheeda lagu ogaa guriga inay maqbiyad ku ahaato bayna albaabayn labada albaab yayba qaa'imatan taagan tahayba bayna albaabayn labada albaab yani albaabka labadiisa gees yayba qaa'ima taagan tahay guriga gurigayna ku jirtaan ahaa dhaqanku nidaamku sharcigu marka gabadhii soo baxday danaheeda waa u soo bixi kartaa laakiin ninkan waa qaadan waaye maxaa aminkan soo bixiya kulul oo guriga ay oga soo booday islaantu fa ahwaa wuxuu ku hoobiyey ilayha gabadha xaggeeda wuxuu ku foorariyey arrumxa warankii uu banu qurayda u soo qaatay liyadcunahaa bihi inuu ayadiiba ku mudo ku dhufto ayuuba damca warankiiba u baaciyey wa asaabatu walxaal asaabatu ninkaa ay ku dhacday kiiratun maseer sababtu waxaa weeyaan maseer baa galay islaantan amrkan guriga ka soo booday ujeeddadeeda maxay tahay warankiiba u baaciyey fa qaalat lahu maseerku dee waa jiraayoo rag iyo haweenba way maseeraan marka ninkii maseer baa xogo yar galayoo wax kaluu qalbiga shaydaankii kaga riday warankiisii uu markiiba midigaystay markaasay faqaalad lahu ka gaarsiisay qaalad faqaalad lahu waxay ku tidhi ogfuf calayka rumxak ogfuf reeb oo iga celi oo iga leexi calayka korkaada rumxaka warankaadan niyow iga celi iga leexi waadkhul ilbeyta guriga soo gal marka hore xataa tandura saad u aragto ma ladii waxa wuxuu yahay akhrajani isoo saaray waxa guriga iga soo baxay aad aragtiide guriga soo gal waran haygula soo boodini <clears throat> hubsiinya halbaa la siistaaye intidaarka iyo rifqiiyo dhowrsanaanta deganaantaa fiicane isdeji fa dakhala waa soo galay fa idaa bixayatin waaba abayso meeshan cadiimatin weyn mundawiyatan isku duubtay cala alfiraashi gogashiisii abayso weyn baaba gogashiisi isku duubtay oo isku araysay oo isku jarcaysay fa ahwaa ilayha hadda abaysadii baa marka weerar lagu qaaday ninkii fahan ahwaa ilayha wuxuu ku foorreeyey birumxi warankii abaysadii faintadamaha bihi waa ku sugay waa la helay intadamaha macnaha waxaa weeyaan dacanaha wa ahbata calayha waa ku sugayoo waa la helay uma kharaja waa la baxay farakazahu fi daar daartii iyo gurigii buu deena ku sugay oo ku qutumiyey meel fadarabat calayh intuu ku dhuftay oo bahashii seeftay iyo warankii asagaha ay saagu iskugu dalaabtay yuu bannaanka oola baxay markaasuu meel si fiican ugu qutumiyey oo yidhi ku sug bahashii sayna u dhadhaqaaqin rakazah wuxuu baasha ayadeed ku tarkiisiyey oo ku sugay fi daari meel daartii kamida ayuu si fiican iyadoo warankeeda ku taagan yahay ayuu ku ibaatiyey oo ku sugay faindarabat markaasay ku soo booday indarabat calayhi asagii bay ku soo wareegtay wey baashi meesha ku dheganantay ka soo booday asagii bay ku soo booday famaa yudraa lama ogo ayuhumaa labadoodii midkii kaana ahaa asraca mid degdeg badan mowtan geerida wiilkiina waa dhintay iyadana way dhimatay laakiin waxaa la garan waayey alxayatu ma abeysada hor dhimatay ama ilfataa mise wiilka hor dhintay tanaa la garan waayey labadooda mayd weeyaan qaala fajina <clears throat> ayadana waa maydba arrintii marka waxay noqotay arrin naxdin badan oo geerida waxay xaq tahay hadday kada tahay ama arrima noocaas oo kale oo nin aroosahayoo dhallinyarahay oo loo hanweynaayo hal mar un la yidhi ninkii waa mayd la yidhi way ka culus tahay arrimaha qof waa soo jiraday oo muddo yaallay iyo waa qof da ahaayoo muddaba <clears throat> way kala duwan yihiin <clears throat> alxayatu am ilfataa baa la kala garan waayey <clears throat> qaala wuxuu yidhi faji'naa ilaa rasuuli illaah nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaan u nimid fadakarnaa dalika lahu arrinkii baan u sheegnay oo waxaan ninkii hebel ahaa waa dhintay waqulnaa waxaan ku nidhi udcullaaha ilaahay noo bari yuxyiihi lanaa ha noo nooleeye wiilka asagaa dib usoo afuufo soo nooleeye ilahay noo barinaballow <clears throat> kadada iyo markaa geerida qaadawaaga ahee eh degdega ah wax walba way kaa keenaysaa nabigaa jooga calayhi salaam waxay isdhaheen <clears throat> nabiga calayhi salaam hadduu baryo tamo oo ilaahay tuugo ilmihii inuu soo noolaada balay wiilkiye udcullaha yuxyiihi lana ilahay ha noo soo nooleeye ilahay noo bari faqaala nabigu wuxuu yidhi istakfiruu u dembi dhaaf dalba lisaaxibikum saaxiibkiin geeridiisa xaqeed baa u timid inuu soo noolaado oo nafta lagu soo celiyana arintaa ma dhacayso wa xaraamun calaa qaryatin ahlagnaa anahum laa yarjicuun qof dhintay ma soo noqonayo ilaa qiyaamaha uu dhacee istakfiruu lisaaxibikum saaxiibkiin istikfaar ilahay u weydiiya reer aakharo u weeyaan hadda wixii laga reebay mayd lagu ducayn jiray ugu duceeya allahuma kfir lahu wahabithu bilqowli haabit iyo ducadaasi unbaa maanta inana siman soo noqod iyo soo celin male gacantana nabiga oguma jirto calayhi salaam amar alle iyo qada alle iyo xukun allaa horreeyey aadama shaqa kuma laha arrintan ayada laa nabiyun mursal walaa malakun muqarab walaa weliyun mukaram intaba shaqadaasi shaqa kuma laha marka sheekada faaftay ee sheekh cabdilqaadir raxmat raxmatullaahi calayhi laga sheego oe dadku ay sheegaan bacd almutasawifa wa duruq suufiya warkaasaa wax jira inuun ahayn baad ogaanaysaa nin baa dhintay markaasay u imaadeen ehelkiisa oy dheheen isma soo celi ka daba tegey malaggiibu ka soo ritay ilmihii baa dib loogu celiya naftiisii hawlihii halkiiba ka sii socdeen waxaa wax jira maaha wax jira ma aha uluuhiyaad gaadhsiisay ilaahayna qadarkiisii iyo qadihiisii iyo arrimihiisa waxay ku dureereen inuuna soo celinaynin asaga awoodda lahaa marka mid bini aadam oo bashar ah arrintaa shaqa kuma laha mana keeni ka nabi baaban shaqa ku lahayn wakhtigeeda unbaa la sugaya qiyaamihii iyo buunka marka la afuufo oo qof walbaba abaalkiisii iyo jazihiisii loo soo saaro xilligaa ka hor wax soo noqonayo dhintay ma jirto marka istakfiruu lisaaxibikum buu yidhi uma qaala wuxuu yidhi ina bilmadiina magaalada madiina waxaa joogu yidhi nabigu jinan jinni cabduqaadir waa nin sheekh abuu ahaa aljilaani alkaylaani raxmat ullahi calayhi saaxib alkutub walmusanafaat xataa kutub tawxiid buu leeyahay nin wuxuu ahaa sheekha oo caalimah oo taqi ah buu ahaa ninka ah laakiin dadka dad baa quluwi ku sameeyey oo xadda maaratay dhaafiyey oo wuxuuna mudnayn maaragtay ku tilmaamay kuwaana xaasabahum allah ilahay ha uloo toobad keeno ayib nabigu wuxuu yidhi ina bilmadiinati jinnan magaalada madiina waxaa deggan oo nala jooga jinni jinn qad aslamuu islaamay hadday islaameen saxaabadii dhinac kaga jiraanba waana jinni kuwa waa kii nabiga calayh salaam jinnu nasiibiin waa kii nabiga calayh salaam wafdi oo ugu imaadeen qur-aanka waa kuu ilahay kaga sheekeeyey subxaanahu wa tacaala inay soo maaragtay ay imaadeen oo ay dhegaysteen qowluxiya ilaya annahu nafaru min aljinni ay nabiga dhegaysteen alayh isalaatu wasalaam marka jinnu nasiibiin baaba jiray habeen waa kii nabiga alay slam intii la waayey waagi markuu baryey uu yidhi jinkaasaa ii imaadayoo aan maaratay wax u sheegaayey waa kii tusay nabiga meeshay degeen iyo dabkoodii iyo wax dhan waa kii tusay nabiga sala allah alay wasalam ina fi lmadiinati jinna magaalada madiinana jin baa degan qad aslamoo islaamay fa idaa ra'aytum markaad aragtaan minhum faadinuuhu ogeysiiya u diga alaaa ayaam saddex maalmood digniin wey iclaan iyo digniin ha loo digo oo ha la yidhaahdo waa ina taxriijinaynaa arrintaa culays iyo waxaynugu tahay inaadna dhex joogtaan ma wada noolaan karayna dhaafa ha yidhaahdo nuxarijukum ah, waa in la yidhaahdo inaad naga baxdaan baan rabnaa fain badaa lakum hadday inii daahiraan bacda dalik saddex beri kadib faqtulhu dila fainamaa huwa shaydaanu shaydaan weeyaane waa madiinun bay oo jindigaasi muslimkaa iyo isbedelayo iska dhigaayo waxyaalahaas iska dhigaayo ayaa markaasi loo la fiirinaya waxadaanii moxamed bn raafic qaala xadaana wahb bnu jariir bnu xaazim xadaana abi jariir ibnu xaazimin qaala samictu anas asma binu cubaydin soo ma artid bintu cubayd lama dhin waa nin asma binu cubayd yuxadiu can rajulin nin buu ka warramaya yuxadiu tuxadiu lama dhin can rajulin yuqaalu lahu layna asaa'ib saa'ibka wahuwa Eh, abu saa'ib qaala wuxuu dakhalnaa calaa abi saciidin alkhudriy abi saciid baan u gallay fa baynamaa naxnu juluus annagoo fadhinaa id samicnaa waxaan maqlay taxta sariirihi sariirtiisa hoosteeda xaraka dhaqdhaqaaq geeda meesha yaalla iyo laantimireed fanadarna waan fiirnay faidaa xaya waa masba ama abayso wasaaqa alxadiida biqisatihi binaxwi xadiidi malikin can sayfiy wa fiihi wuxuu yidhi faqaala rasuulu ullah rasuulka ilaahi calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi maalik ibnu anas ninka mutaabacinaya ee sayfi sayfi ka warinaya ayib faqaala wuxuu yidhi qaala faqaala rasula nabig alay slam ba wuxuu yidhi ina lihaadihi اlbuyuut guryahan waxaa u sugnaaday cawaamira kuwa camiro oo jin ahoo dhex degan ee muxuuha masas ah, ah faidaa ra'aytum shayan haddaad aragtaan minha faxarijuu ku dembi xugmiyo calayha korkeeda hadday sii joognaadaan dhexjoogoodaas saddex jeer arrintaasi culays bay nagu tahay taxdiidku waa munaashado oo kale waa ina dhaarinayna nunaashidukum waa ina dhaarinaynaaye nadhaafa oo naga baxa saasay leeyihin alaaa fain dahaba tago waa sax sidii la rabay wailaa faqtuluuhu dila fainahu kaafirun gaal wey shaydaan intuu yahay jinni ah ayuu haddana gaal sii yahay wa qaala lahum wuxuu yidhi idhabu taga fadfinuu xabaala saaxibakum oo ninkaan nin soo celin kara ma ahee ilaahay baa qaatay ordaya oo fadfinuu saaxibakum xabaala buu nabigu alayh isalaatu wasalaam marka nabiga calayhi salaatu wasalaam afdalu lkhalqi ahaa hadduu soo celin waayo qof dhintay bini aadam inuu ku been hawaaso oo uu sheekadaasi run moodo waxaa weye nasiib darro weeyaan iyo caqligaabnimo iyo diinxumo wey arrintaa ayadaa waxba yaan maarata qalbiga loo sheegin waxadaana zuhayr bnu xarbin abu khaytama xadaana yaxya bnu saciid can ibni cajlaan maxamed bnu cajlaan almadani xadaanii sayfiy can abi saa'id buu ka wariyey can abi saciidin alkhudriy qaal samictuhu qaala isagoo baan maqlay qaala rasuululah nabiga calay salam baa wuxuu yidhi ina bilmadiinati nafara magaalada madiina waxaa jooga koox min aljinni jinni ka mida qad aslamuu islaamay faman ra'aa ninkii arka shayan min hadihi alcawaamir ka mida falyudinuu alaaata ogeysi saddex jeer u digo nala joogaan jinku meella nagama jiro iyagaana arki nagama arkeen inahu yaraakum huwa qabiil min xaytu laa tarawna markaa kuwa muslimiin oo wanaagsanna waa jiraanoo khayrka iyo wanaagga dhinac kaga jira oo salaadi oo soomi oo xajini kuwa gaalahoo dhib badanna waa jiraan falyudiluu alaaa saddex jeer ha ogeysiiyo na dhaaf fain badaa low hadduu usii muuqdo bacdu kadib falyaqtulha hadula fa inahu shaydaanu shaydaan weeyaan bacdan wuxuu ku saabsan yahay istixbaabi qatli wasaq wasaqda baasha la yidhaahdo dilkeeda waa wanaagsan tahay istixbaab arrin fiican weeye wasaqda madaxtaagta baashay dhahaan weye magacyo badan bay soomaalida u taqaanaan madaxtaagna waa la yidhaahdaa caashigaradaxna waa la dhahaa jini naatiina waa la yidhaahdaa baasha ayadaa ay madaxtaagtahay badabada badan teeda weynna waxaa la dhahaa saama abras ayaa la waraa midda weyn saama abras baa la yidhaahdaa taa yadaa waa in la dilaa wey meesha lagu arko fi lxilli walxaram baa lagu dili waa la tooganaya waliba in lagu degdegaa la rabaayo si aad marka oraba oola hesho ood boqol daraja u hesho ama sabciin daraja fi riwaayatayn ayaa fiican baaashaa waa marka fawaasiqday ka mid tahay dhibkeedana waa badan yahay way dhibtaa dadka wax dheefaana male cadaawad horena way naga dhexaysaa cadaawad hore oo gaamurtay nabiyullaahi ibraahim calayhi salaatu wasalaam markii dabka lagu tuuray oo gaaladii qowmkiisa ahaye abadeeradii abeeshay ka mid ahaayeen ay ka mid ahaayeen ay dabkaa intii loo tuuray wax allaala wixii noola ahaayo dhan wuxuu isku dayay oo ka dhowaa meeshaasi inuu dabkaasi inta tabarteeda damiyo inta tabarteeda inuu damiyo khaliiluraxmaan dabkaa lagu tuuray qowm walba wax isku dayday inta tabarteeda inay arrintaa diiddo waxaan ka ahayn wasaq damaasha la yihahdo madaxtaag madaxtaag iyada waxay ka qayb qaadatay dhibaatadiibay ka qayb qaadatay inta tabarteeda taagxumadeeda inay dabkii afuuftay isku dayday taana way jirtaa xadaana abubakr bin abi shayba wa camru naaqid ibnu bukayr wa isxaaq bin ibraahiim waibni abi cumara maxamed binu yaxya alcadani qaala isxaaq isagu wuxuu yidhi akhbaranaa wa qaala lakharuun sufyaan ibnu cuyayna can cabdilxamiid bni jubayr bn shayba can saciid bni musayibin can ummi shariikin radia allahu canha saxaabiyatun jaliila muhaajira nabiga la mubaayacootay calayhi salaatu wasalaam qaarkood waxay dhahaan waxay ka mid ahayd haweenkii wahamat nafsaha linabiy ayay ka mid ahayd ana nabiya sala allahu calayh wasalam amaraha wuxuu amray biqatli awsaaq jamcu wasaq baashaa madaxtaagta meeshii lagu arkay in la dilo wafii xadiidi ibn abi shayba amara wuuba amray qaala waxaddaa abu daahir axmed binu camar ahbaranaa amaraha iyadii ku noqon amarana waa camu waxadad qof walbaba waxadaana abu daahir ahbarana ibnu wahabin cabdullahi ahbarana ibnu jurayjin xaa waxadaani muxamed bin axmed binu abi khalafin qaala xadaana ruux bnu cubaada qala xadaana ibnu jurayjin xaw xadaana cabdu bnu xumaydin akhbarana maxamed bnu bakr qala akhbarana ibnu jurayjin akhbarana ibnu juraydin qala akhbarani cabdulxamiid ibnu jubayr ibnu shayba ana saciid ibn musayab ibnu xaz radia allahu canhu taabiciyun min saadaati taabiciin abihiisna almusayib ibnu xasna saxaabiyun jaliil mahzuumi buu ahaa ree bani mahzuum ahbarahu ana uma shariik ahbaratu anaha ista'marat nabiya sala allah alay waslam nabiga idan weydiisatay fii qatli wasqaan alwisqaan iyo awsaaq laba jamac wey fa amara biqatlihaa dilkeedii buu amray wa umu shariik ixdaa nisaa'i bani caamir binu laay reer bani caamir binu la'ay bay ka mid ahayd ittafaqa allafdu xadiidi min abi khalafin wacabdi bni xumayd way iswaafaqsanyihin wa xadii bni wahbin qariiban minhu waa u dhow yahay qaala xadaana isxaaq bin ibraahim wacabd bni xumayd qaala waxay dheen akhbaranaa cabdurazaq bn hamaam ahbaranaa macmar bn rashidin can zuhri can caamir bni sacd can abihi ana nabiya sala allah alay wasalam amara biqatli lwasaqi wasamaahu fuwaysiqan buu ku magacaabay fuwaysiq marka alfawaasiq waa kii khamsu min alfawaasiqi ah uu ahaa xadiidka kale tanna ku darso iyaduna fawaasiqdii bay ka mid tahay waxyaalaha dhaqanka loogu talagalay noolaha ka baxay ee cadaawad iyo dhibaato u haya aadamaha dhagarra ay la socoto ayay ka mid yihiin kharajuu can alumuur caadadii bay ka baxeen iyo muxuu ahaa jidkii wanaagsanaa ee dhib bay marka aadamaha u hayaan marka waa dilaya saa'il baa la dili qala وxadaثna abu ظاhir وxrml بن yaحyى qala أخbarna iبn wahbin أخbarani yuنس بن يزيد عن الزهري عن curوة عن cائشha رضي الله عنها أna rasuul الlahi slى الlaه عليه وaلiه وsلم qala lilwزq wزqii markuu ka hadlayay wuxuu yidhi aw fuwaysiq buu ku magacaabay faasiqad faasiqyarow zaada xarmala qaarad walama asbaxu amara biqatli dilkiisa isagoo amrayna ma maqal umu shariik baa maqashay وxadaثna yaحya بن yaحyى أخbarna khالد بن cabdالlahi طaxاam can suhayl بn abi صالح السمان can abi abu صالح السمان واسmhu dakwan can abi hurayرaةa radي الlah canهu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh waali wasalam wuxuu yidhi man qatala ninkii dila wazaqatan xadiid abi horayra wakana oo shaahid weeyaan oo xadiidka horuu shaahid u yahay man qatala qofkii dila wazaqatan hal madaxtaaga qofkii dilaa fii awali darbatin dhufashada u horaysana la helaa falahu kada wa kada xasana wuxuu leeyahay intaa iyo intaas oo xasana ayuu leeyahay marka u horraysa ninkii la helaa weliba bahashaasi marka laga a way dhagaa aadahay ma maqasho waxunbay arki indhahaan bay la aday falow kala soo arortay qaarna sabciin bay aaniya dhufashada labaad ninkii la helana falow kada wa kada xasana intaa intaas xasana ayuu waa ka hoosaysaa in lagu tartamo oo dadku ay ay ku dadaalaan dilkeeda ayaa xasanaadka loo la samaynaya loo magacaabaya wain qatalaha fi darbati aalia toogta saddexaad ninkii la helana falahu kada wakada xasana buu leeyahay liduuni aaniya tii labaad way ka hoosaysaa markaa qaar baa said xadaana qutayba bnu saciid bnu jamiil ibnu ariif xadaana abu cawaanat alwadax ibn cabdilah alyashkuri qaala xadaanii zuhayr bnu xarb abu haytham xadaana jariir ibn cabdilxamiid dabi xadaana maxamed bnu sabax abu jacfarin qaala xadaana ismaaciil yani ibnu zakariya وxadثna abu kurayb mxamed بن اclا qal xadثna wkiic بن الجراح بن الmلح الrاsي عن سفyان الthwriي بن سعيid masروq kulhm عن سhayل بن abi صالح عن أbي عن أbي هurayra عن النبي bmacnaa xadiiثi khaalidin عن سhayل بن abi صاalحin إla jariiran jariir mooyeene waxdaw keligii faina fي xadiiثi waxaa ku sugan man qatla wزqan fي أwli ضربة kutibat lahu miئaةu xasنة marka riwaayaة jariir بn cabdilxamiid الdabi asagu wuxuu sheegay boqol xasana kada wakadaada meesheedi wafi aaniyati midka labaadna duuna dalia ka hooseysaa wafi duuna ka hooseysaa qaala waxadaana moxamed bnu sabaax qaala xadaana ismaaciil yani ibnu zakariya can suhayl bin abi saalixin qaala xadaatnii ukhtii walaashay baa ii warantay buu leeyahay can abi hurayrata abu hurayruna oga warantay can inabiyi sala allah aleyh waalih wasalam anahu nabigu qaala fii awali darbati sabciina xasana dhufashada u horaysa waa toddobaatan tii horena maxay ahayd boqol alacdaad laa tacaaruba fiiha tiradu sideeda isma tacaarudo marka hore sabciin bay ahayd bifadli illaahi haddana waa lagu daray soddon boqol marka tiradu sideeda isdaba dhacdaa nacam suhayl walaashiina waa sawda ayaa la yidhahdaa magaceeda sawda laba walaalihiis oo hishaam iyo cabaad la yidhahdana oo imaamu saalixana way jireen hishaam iyo cabaad saasuu nawowi leh raximah ullah baabu nahyi can qatli namli waxaa la iska reebayaa in la dilo annamlu quraanjada waxyaalaha in la diiday bay ka mid tahay annamlu wasuradu wanaxlu yaa soo aroortay shinnida iyo muxuu ahaa bahalkaas suradka la yidhaahdo xiidqumay waxaa tidhaahdaba iyo namliga namligan quraanjada wey hadday saayil tahay oo ku dhibayso tii ku dhibtay baa dili laakiin quraanjo meelay joogtaba waan dabar goyni lama ogolo laakiin midda kudhibaysa mid waxaaba jirta caagagub la yidhaahdo oo dhib badan oo habeenkaad reerkaad ay soo gasho reerkaa meesha ay ka qaxayaan oo aad u dhib badan baa jirta marka taayada waa la laynaya waa la dilayaa reebaadyuhu dabbay ku shidaan oo dhuxul iyo waxbay intay qaadaan bay ku daadiyaan waana nooca ay haysteen ugu daranayn wax lagu hadda lakiin buufin iyo suma badan baa la jiro oo laskaga buufin karo dabka intii laga baaqsan karo daruuro inay timaado mooyaan asalku lama ogolo dabka in wax nool dab lagu dilo lama ogolo wax nool in dab lagu dilo da wax kale aan la heli karo wax kale haddii la heli karo laakiin shilinta iyo waa karebaadiha ay dhushta ku hayaan ay gubayaan qaala xadaana abu daahir xarmala bn yaxya qaala akhbarana ibn wahbin akhbarana yunis can ibn shihaab can saciid bn musayb abu salama bn cabdiraxman can abi hurayra can rasuuli اllahi salى اllahu alيh waalih wasalam ana namlatan hal quraanjo ah waa xabad keliya yaa qarasad waxay qaniintay nebiya nebi min alambiyaai ka mida nabi nabiyaasha ka mid ahoo geel harsanaya iyo dhakasii soo qaniintay fa amara nabigii wuxuu amray biqaryati namli quraanjada meesha ay deganeed ila meel bay degan tahay oo godad ku leedahay oo dhan buu wuxuu yidhi dab ha la geliya fawxraqad waa la gubay dab baa lagu shiday fa allaahu ilayhi ilaahay baa nabigii u waxyooday afii anqarasadka inay ku qaniintay namlatun hal quraanjaa miyaad ahlagta u halaagtay ummatan ummad min alumami ummadihii kamid aho tusabixu ilahay u tasbiixsada ummadaha ka mid ahoo qaybteeda tasbiixda ilaahay ka qaadata ilan wax walba wain min shayin ilaa yusabixu bixamdihi weeyaane wax walba oo ilahay u abuuray wuu tasbiixsadaa markaa baashanaa ka mid miyaad hal xaba darteed u dishi waxay ahayd haddaad wax dili inaad keligeed dishay aheyd gubitaankii marka nabigaa laguma canaananin maxaad u gubtay laguma canaanine inuu caam ka dhigay oo ayagoo dhan uu wadagubay way waxa lagu haysto ee keligeed dilkeedii laguma haysto walaa ixraaqihaa xadaana qutayba bnu saciid bnu jamiil qaala xadaana almuqiira yacni bn cabdiraxmaan alxizaami can abi zinaad cabdullahi bnu dakwaan can ilacraj cabdiraxmaan ibni hurmus can abi hurayrata radia allahu canhu ana nabiya sala allah aleyh wasalam qaal nazla nabiyu nabi baa degay min alambiyaai kamida taxta shajaratin geed hoosteed buu degay si u harsado faladaqatu waxaa qaniintay namlatun hal quraanjo ah fa amara wuxuu amray bijihaasihi biikhraaji jihaazihi in la bixiyo qalabkiisii alaabtiisii gogoshii iyo wixii uu meesha u taalay geedka yuu yiri bixiyo horta laga fogeeya geedka inuu wuxuu raba geedko dhan ba waxa hoos yaalla uu karbaasho gubo fa ukhrija taxtaha taxta shajar uma amara wuxuu amray biha binamal baashii quraanjada aheed ee meesha buuxday hal xabaa uun qanintay intii oo dhanba in la gubo fuuxriqid waa la wada gubay dhammaan fa uxa allaahu ilayhi ilaahay baa waxyoodoo la hadlay fa hallaa namlatan waaxida hal quraanjaa maxaad u diri weyday weliba midii waxaad gudubtay muctadigeed taa keliya maxaad u gubi weyday u diri weyday baa layidhi maxaa dhammaantood u camimtay marka macna waxaa weeyaa unbaad la imaanaysaa inaad wax iska yeesho wax yeesho laakiin jinsigooda hadduu jinsi muctadi a yahay libaax oo kale ku weeraraya mar walba waatan kaneecadan iyaduna dadka mid ku dayn ma laha tu walbaba ku dayn mayso marka taa yada marka waxaa weeyaan in la laayo in la laayo weeyaan mid ku cafin ma leh laakiin quraanjadaasi nabiga keligii cuntay waxaa dhici karta in kuwa kale ayna wax dhibaata iyo wax duraa midna ayna lahayn baa dhici karta wallahu aclam qaarkood waxyaalo kale isku dardaraan oonan ogeyn sixadeeda iyo sanadkeeda aanan ogeyn ummadaha la halaagayo oo qaarna dembi la imaadaan qaarna dembi la imaanin oo wataquu fitnata laa tusiibana aladiina dalamuu minkum khaasa arrimaha inuu ka hadlay nabiga deena isaga imtixaan looga dhigay adigu maxaasa u yeeshay wallahu aclam taa iyadaa ibaat bay u baahan tahay wa xadaanaa moxamed bnu raafici naysaabuuri qaala xadaanaa cabdurazaq bnu hamaam asancaani qaala akhbaranaa macmar bn rashidin alasdi can hamaan bni munabihin qaal hada ma xadaana abu hurayra can rasuuli lahi sal fadakara xadiia minha sidaan soo sheegi jira in badan saxiifatu hamaam can abi hurayra la yihahdaa intii markaa shaahidu marba muslim kaaga soo qaadi wa qaala rasuulu llahi sala allah alay waslam nabigu wuxuu yidhi nazla nabiyu min alambiya wuxuu degay taxta shajaratin geed hoosteed faladaqat waxaa qaniintay namlatun quraanjo faamara bijihaazihi alaabtiisa in la qaaduu amray fauhrija la qaadi oo la bixi min taxtiha geedii hoosteeda laga fogeeyey wa amara bihaa wuxuu amray eh, baashii eh, muxuu ahaa quraanjadii dhammaanteed in la gubo fauriqat fi naar dab baa lagu shiday qaala fawxa allahu ilayhi fahallaa namlatan waaxida ee eh, fahallaa xaraqta namlatan waaxida maxaad hal keliya u gubi weydaa layidhi hal keliya maxaa u gubi weyday baabu taxriimi qatli hira hirada baasha la yidhaahdo yaanyuurta ama bisada la yidhaahdo in la dilo xaaraam weeyaan wax dhibay kugu haysa ma laha guryahaas iska joogtaa waxay ka mid tahay min adawaafiina calaykum waawaafaat ayay ka mid taha wixii hataa afka ay geliso nijaas maaho waa lacabi waa la isticmaali waa lagu weysaysan karaa marka in la laayo la dilo ma banaana dad wax u talaynin oo wax u qabanaynin ama waad wax ka siinaynin howlaha ay soo guriga u timid marka in la dilo ama la xidho mamnuuc way arrintaa iyada ma banaana qala xadaana cabdulahi bn mxamed bn asma dubaci qala xadaana juwayriya ibn asma can naaficin can cabdilahi bn eh, mascuudin naafi bdlah bn cumar naafic baa ka wari ana rasuul allah nabiga calayhi salaatu wasalaam qaala wuxuu yidhi cudibat imra'atun naag baa la cadaabay ummadihii naga horreeya fii hirratin ee bisababi hirra yaanyuur ama bisad ama bus waxaa tiraa nukulaalla waaba la dhahaaye sababteed baa loo dilay yaa loo cadaabay sajanadhaa way xabistay xataa maatad ilaa ka dhimato oo weyd iyo macaluul ay u dhimato fa way gashay fiihaa sababteed bay annaara naarta ku gashay waa yaanyuur ay xidhay nafta kaga baxday marka xoolaha laska xidhaayo nafta saa ku dhimanaayo ama oo noolaha bahaaimtaen wax dembi aan lahayn waxaa weyaan waa laisku naari waa laisku cadaabi khatar weyaan laa hiya adcamata maynan quudinin hadday xidhay wasaqadaa maynan waraabin id xabasathaa kol hadday xabistay xidhay inay dee nolosheedii ay badbaadiso waxsiisa maynan samaynin walaa hiya tarakathaa iskamayna sii daynin taakula cunto min khashaashi ilardi dhulkaas dhul socodkiisiiyo xasharaadka ay cuni jirtaa iska cuntee adiga wax si oo masruuf nina kuma leh haddaad wax ixsaan iyo ajir jannaaba lagu geli oo ey baaba janno lagu galay biyo la siiyey haddii kalese haddaad xidhana mid qoolis adig ku xidhan oad masruuftaha noqoto oo guriga iyo reerka ka mid ah ood ku tala gasho xadaana sn bn ali اjahdmi qal xadaana cabdulaclى can cubaydillahi bni cumar can naafic can ibni cumar radi allahu canhuma wacan saciid اlmaqburi isaguna can abi hurayra ayuu ka wariyey naafic iyo saciid ilmuqbari labadaas laba saxaabay ku kala warinayaan labadii saxaabi hadday isku imaadeen xadiidkana isla yeesheen shaahid baa la yidhaahdaa can inabiy sala اllah alay slm bimili macnaahu xadika wax lamida ah qaala waxadaanahu haaruun bn cabdillahi alxamaal wcabdullahi bnu jacfarin can macan bnu ciisa can malik ibni anasin can naaficin can ibni cumar can inabiyi sala allahu alayh waalih wasalam bidalik xadiidkaa horeo kale ayay sheegeen way mutaabaco weeyaan waa mutaabacaadkii maalik ba hadda can naafic ka warinaya riwaayada horena juwayriya bnu asma baa naafic ka warinaya halkaa wey وxadaثna abu kurayb mxamed bn اlclا qal xadaثna cabdah ibn sulayman can hishaam ibn curwa can abihi curwa bn zubayr can abi hurayrata radi allahu canhu hishaam can abihi can curwa can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu alيh wali waslm nabigu qaala wuxuu cudibat imra'aة haweeney baa la cadaabay fii hiratin baa lagu cadaabay hire iyo bisad baa lagu cadaabay xoolaha nool oo idil waxa noolaha in laiska dilo sabab laan lama ogolo hadduu saa'il yahay kusoo weeraro dhib kugu haya waa iska celin kartaa waa dili karta laakiin asagoo waxba ku yeelin lama dili karo laguma toog dhisan karo lama xidhxidhi karo lama xabisi karo cudibat imra'atun fii hira bisababiha lam tadcimha mayna cunto siinin hadday xidhay walam tasqiha maynan waraabinin walam tatrukaa iskamayna sii daynin taakulaha cunta min khashaashi ilardi dhulka waxyaalaha dhul socodkaas ka cuntee jiirkeeda meelaha ka raadsatee mayna iska sii wixii khiyaaraadka afdalka ama mubaaxaha ah, o dhan mayna samaynine xarig intay ku xidhay nyaawda u yay gaajo darteed u dhimatay kaw u tiri qiyaamaha marka naarta lagu tuuray ayadu baa lagu cadaabaya naftirkeedii xataa nabiga calayh salaam waa sheegay markii ay qoraxda madoobaatay naarta la tusay nabiga calayhi salaam wuxuu arkay waxaa ka mid aheyd islaantii bisada xidhay oo bisada ay cadaabayso oy jeexayso oy maarata cidyaha ay eh, ku cunayso ayaa la tusay nabiga calayhi salaam qaala waxadaana abu kurayb maxamed bn اlcalaa qaala xadaana abu mucaawiyata alwadax ibn cabdlah abu mucaawiyata moxamed bn khazim adariir xa waxadaana moxamed bn muhana alcanazi abu muusa qaala xadaana khaalid bn xaarif albasri almasri qaal xadaana hishaam bihada isnaad fi xadiiihima rabadataha way xidhay wa fii xadiii abi mucaawiya xadiiihima waxaa lagu leeyahay waa khaalid bnu xaari iyo abu mucaawiya oo hishaam ka warinayo sanadka hore mutaabacada ah mutaabacinayo wa fii xadiii abi mucaawiya waxaa ku sugan asagu xasharaati ardi xasharaati alardi xasharaadka dhulka iyo khashaa'ish ilardi waa isku mid qaala waxadaanii moxamed bnu raaficin wacabdu bnu xumaydin qaala cabdun ahbarana waqaala ibnu raaficin xadaana cabdurazaq qal abarana macmar bnu rashid inasdi qala qaala zuhriy wuxuu yihi xadaanii xumayd bin cabdiraxmaan can abi hurayra can rasuuli illahi sala allah aleh wali wasalam bimacnaa xadiidi hishaam bin curwa qala waxadaana moxamed binu raafic qala xadaana cabdurazaq bin hamaam akhbarana macmar can hamaam bnu munabihin can abi hurayra can inabiyi sala allah aleh wali waslm naxwi xadiiihim naxwi xadiiihim taabacad weeyaan marka mara abu hurayra saxaabi ah marna ibnu cumar weeyaan taabacadun halkaasi ka socotaa in badan baan ishaaray oon waa la fahmaan filaya baabu fadli saaqi lbahaaim bahaa'imta xoolaha iyo xayawaanka qofka waraabiya fadliga uu leeyahay almuxtarama bahaa'imta waxaan hadlinaya iska caqliga lahayn almuxtarama ee muxtaramkaehe aa mid saa'il cadowa aan ahayn wa idcaamiha in la quudiyo fadli baa laga helaa in la dilana dembigii cadaabka lagu gala waa soo ogaanay haddii wax loo taro oo la calfiyo yaanyuurtaasaad wax bartay oo wax siisaayo bujirkaad wax ka soo qaada oo cuntay siisaayo cuntada wax ka siisaa ma xayawaan meel ku oomanba biyo u shubtay oo iska cabay abaarahu ayaguna way saameeyaane dhibaatay ku haysaaye fadli iyo ajir weyn baa ku sugan cinda allahi ilahay agtiisa ayuu ajir weyn kaga helayaa xadaana qutayba bnu saciid ibnu jamiil can malik ibni anasin fima quriya alayhi wxii lagu dul ahriyay can sumay fima quriya calayhi iyo qaraatu alayhi way kala duwan tahay fima quriya calayhi qutayba bnu saciid ardadii maalik buu ahaayo wax lagu akhrinayo oo arday kale uu akhrinayuu dadka dhegaysanaya ka mid ahaa qaraatu calayhina waa qofkii arrintaasi u taagnaye akhrinayey can sumayi buu ka wariyey mowla abibakr abubakr bin cabdiraxman bn xaarif bn hishaam wuxuuna ka wariyaya can abi saalix samaan buu ka wariyaa sumayigaas can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula اllahi sala allah alيh ali wasalam qaal baynamaa rajulun xilli nin uu yamshii socdo bidariiqin waddo iska socda ishtada calayhi alcadashu oonkii baa ku daraaday fawajada wuxuu helay biiran ceel biyoah fanazla fiiha ceelkii buu galay fashariba afkiisu kaga soo cabay uma kharaja banaanki buu usoo baxay faidaa kalbun aydaaba yalhau carabka lalminaaya oo hiraahiraaya yaakulu hara wuxuu cunayaa caradii qoyaneed bacdii iyo caradii quyaneeda biyaha ceel ka agdhowe ayuu carabka la dhacayaa ahara waxaa weeyaan turaabu nadi ama radb ayuu carabka la cabaya min alcadashi min ajli cadash oon daraadii wax kale ma hayo meeshaas dee nacrada quyan ayuu carabka la dhacayaa faqaala rajulu ninkii wuxuu yidhi laqad balaqa waxaa gaaray hada alkalba eygan min alcadashi oonka xaggiisa waxaa gaaray milu ladii wixii aniga kii oo kale kaana balaqa bii igaaray aw minii oonkii aniga igaaray ila waxbaa waxbaa lagu xasuustaa qofka hadduu gaajoodo oo ilaahay gaajada ka waa inuu ogaado gaajada xanuunkeedii waa inuu ku xasuusto dadka amminkan gaajaysan oonka uu soo maray waa dadka ooman waa inuu ku xasuusto soonka maxaa loo jideeyey waxaa ka mid a ah xikamta soonka dad hadda weligoodba gaajo arkin baa jira oo reerkooda iska barwaaqaa un ku koray oo werigii nicmo iyo barwaaqa un iskaga jiray marka bil ramadaan oo soomaa la soomi gaajada waxay tahay suu u arko ficil ahaan dad baahan oo masaakiinahoo sanadkao dhan ba gaajaysan inuu deena u naxariisto marka ninkan isagaa oonkii qabtay yuu ku xasuustay eygan alaleeyahay oonkaygi la nafleeygo dadku wax waa wada nafleeye waa isku xuguna isku mid weeye oonkii oo kale ah ayuu yidhi arrintan ayada fa nasala albiira ceelkii buu galay famala'a khufah kabihiisii buudkaayo khufkiisii buu soo buuxiyey maan biyo ayuu ka soo buuxiyey uma amsakuu bifiih ila inuu soo fantuu rabaayoo soo fanta xarig ma haystee afkuu ku soo qabsaday xataa raqaa ilaa uu soo koray labadii gacmood iyuu ku soo koray oo uu soo baxay fasaqal kalba eygii buu waraabiyey fashakara allahu lahu ilahay baa ku shukriyey shukri yani yaliiqu bijalaali januu galay faqafara lahu wakaa natiijadii afara lahu ilahay baa u dembi dhaafay qaaluu waxay dhaheen yaa rasuul allah rasuul allah wa ina lana ooma waxaa noo sugnaaday fii hadihi albahaa'im xayawaankan la ajran ajri maan ka helin haddaan wax siino faqaala fii kulli kabadin radba qaacida kuliya cumuum buu nabigu isticmaalay calayh salaam fii kulli kabadin wax allaala wixii beer ah radbatin qoyan oo nool ajrun ajir baa laga helayaa buu nabiga calayh isalaatu wasalaam ha yaraysanin marka wax allaa wixii noolood wax siiso ajir baad ka heli sadaqaad ka heli dadka keliya maaha sadaqadu ee wixii nooloo dhanoo wax siisa ajir iyo hawaab ayaad ka heli waxaabaa laga yaabaana sababtaad ku jannageli lehed inu ilahay ka dhigo sababtaad ku jannageli lehed oo ilaahay uu kaaga raadli noqon lahaa ilan ridaha alleh subxaana wa tacala acmaashaasi la samaynaayo midkuu ilaahay kaa aqbali ee uu kaaga raadli noqday ee raxmadiisa iyo caynuraxma uu kugu soo fiiriyey ee hadaa lagu yidhi ma garanaysid midkay noqon doonto xadaana abubakr bin abi shayba qaala xadaana abu khaalid alaxmar sulaymaan binu xayaan can hishaam ayuu ka wariyey hishaam binu xasaan hishaam binu xasaan can muxamedin moxamed binu siriin can abi hurayrata radi allahu canhu can inabiyi sala allahu aleh ali wasalam ana imra'atan haweenayba baqyan islaan haweenay dhilla ah baqyo waa kuwa zaaniyadda wey yaa ra'ad kalbal ey bay aragtay waa camal xun oo faaxisha oo lagu yaqaano caanay ku ahayd ayay isaantaasi la imaan jirta lagu yaqaanay ilaa ay shaaric noqoto magac looga dhigayba halkaasay gaadhay ra'ad kalbal ey bay aragtay fii yowmin xaar maalin kulul yudiifu dul wareegaya bibiirin ceel iskumana tuuri karo waana ooman yahay qad adlaca wuxuu soo saaray lisaanahu carabkiisii min alcadash oon dartii la soo saaray mar walba wuu soo saaraayo laakiin tan waa oon iyo gaajo waa ka muuqataa sida kale usoo lagu garanayo iyay ku aragtay fanasacad markaase waxay siibatay lahu asaga dartiis bimuuqiha khalkhaalkeedii ama wixii ugu jiray eh, sida khufki oo kale way muuqu oo kaleed buudkaabay la baxday weel kale ma haysato biyihii bay ugu dartay way waraabisay faqufira laha waa loo dhaafay zinadii dembigeedii kabaa'irtaha lagu naargeli lahaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ugu dhaafay eygaa ay waraabisay qufira ah, laha waa loo dambi dhaafay qala wxadaana abu daahir axmed bn camr qala akhbarana cabdullahi bn wahbin akhbaranii jariir bn xaazim can ayub bn abi tamiim asakhtiyaani can muxamed bn siriin can abi hurayrata radi allah canhu qala qala rasuulu اllahi salى اllah alيh ali wasalam baynamaa kalbun ay wixioo yudiifu uu wareegaya birakiya ceel karkaarkiis rakiyada waa ceelka markuu karkaaran yahay oo geedahaasaa lagu wareejiyo birakiya qad kaada uu ku sigtay yaqtulhu inuu dilo alcadashu oon idraatu waxaa aragtay bakyun naag dhillahu min baqaaya bani israa'iil haweenkii sharaamiid ahaa ee dhilooyinka aha banu israa'iil la yaqaanay oo yudrabu laha lahalmadal magacba looga dhigay ayaa waxay aragtay eygan dhibaatada haysata naxariis baa gashay fa nasacad muuqaha markaasay waxay siibtay qofkeedii fastaqad lahu way u aroortay bihi bilmuuqibi oo u aroortay eygii fasaqatu iyaaha markaasay deena waraabisay faqufira laha waa loo dhaafay bihi bisababi saqyi ilkalbi eyga ay waraabisay baa dembigeediiba lagu dhaafayba soo maarti dembigeediiba halkaasaa ilaahay ugu dhaafay haddii dembigeeda la dhaafayna qofkii ilaahay dembigiisa dhaafo janno gelaya ehlujanno wey ehlujannada waa dadka dembigooda ilahay dhaafa wey dadkaas janno ah oo waxba loo qabsanin oo horay maaratay jannada ka gelaya kuwa kale ee asxaabuulkabaa'irka ah ayaguna mashiada ilahay bay ku jiraanoo ciqaab bay mudan yihiin haddii ilahay ciqaabo haddii kale raxmad ilaahay ku dhacdana waa iska cafiraya in shaa cadaba wain shaa hafara lahu ayaa la yidhahda waa qaacidada ahlusunna waljamaca ay qabaan wey oo maarata kuwan khawaarijta la yidhaahda iyo muctasiladii iyo ay ku khilaafsan yihiin dembiga kabaa'irtaa laguma gaaloobo laakiin ciqaab iyo cadaab buu qofka mudan karaa inuu ilahay iskaba dhaafano waa dhici kartaa khatar buusa ku sugan yahay toobadkeen baa loo baahan yahay acmaal saalixoo lala imaado haddii ay acmaasha qaaroo dee gaalnimo lagu sheegay waa jiraan oo lagu gaaloobo waa jiraan wax tawxiidkii caqiidadii iimaaniyaadka taamanay ama salaada iyo arrimaha ku saabsan bismi اllahi الرaxmaan الraxiim kitaabu alfaadin min aladabi wagayriha erayo aadaabta iyo keyrbeedba ka mida ayaa halka laga gelayaa alfaad oo qofka inuu hadalkiisa u tahdiibiyo oo iska ilaaliyo hadallada qaar oo uunan maaratay uunan ku dhicin dunuub waaweyn oo kabaa'ir waxuu keenay carabka ilan wax dhib badan weeye carabku aafaad buu leeyahay waa lagu naargalaa hal kelima qofka uu ku hadlay yaa naarta oo mashriq iyo maqrib intay isku jiraan oga fog ayuu ku dhacayaa buu nabigu sala allah aleh wasalam hal kelima ah baabunahyi can sabidahab waxaa la iska reebayaa in la caayo dahriga zamanka dayrtii iyo mxuuha jiilaalkii iyo abaarihii iyo cudurra hadday imaadaan ama abaarba ay dhacdo ama dagaal iyo u dhaco dayrtii xumayd ama gugii xumaa ama abaartii xumayd ya wax laga sheego koonkan dhan waxaa maamula allaha khaaliqa yaa maamula wuxuuna isaga ogeyna ma dhaco haddii abaar tahayna isagaa keena xikmo uu isaga ogyahay buu u keenaa dadku inay sabraan u toobadkeenaan alle wixii dembi ay ku kasbadeen ay ka soo laabtaan hadday nicmo barwaaqo tahayna inay shukriyaan koonkan rabbi baa maamulaya tasarufaya marka haddaad makhluuqii ilaahay wax ka sheegto iyo maamulkii ilaahay haddaad wax ka sheegto sancadii haddaad wax ka sheegto saanicii sameeyey ayaa wax ka sheegaa ku dhacaysaa sanacad wax ka sheegtay la sameeyey iyo wax samaysan wax aad cayday kii sameeyey baad cayday marka koonkan rabbi baa leh oo maamulaya waxadaana abu daahir axmed binu camr axmed binu camr binu sarxin waxrbala binu yaxya qaala waxay dhaheen ahbarana ibnu wahbin xadaana yuunus can ibni shihaabin qaala akhbarani abu salaam bin cabdiraxmaan qaala qaala abu hurayra samictu rasuula allahi sala allah alay waslam baa maqlo yaquulu leh qaala allahu caza wajal ilahi wuxuu yidhi yasubu ibna aadama ibna aadam waa kuwa xunxunka gaaladee eh, waxay caayaan addahra bay caayaan ama kuwa dembiilayaasha wa ana dahru baan ahay ana dahru waxaa ku fasiraysa biyaddi leylu wanahaar iyo uqalibuha eh, maarata uqalibu leyla wanahaar riwaayooyinkaasaa fasiraya marka waa laabud inaad markaa aad wax qadarto wa ana dahr khaaliqu dahr ayaan ahay dahr ilahay magayaashiisa kamida magayaasha ilahay kamid ma aha magayaasha ilahayna kamid ma aha asmaada ilaahay dhammaantood waa xusnaa asmaa xusnaa ah oo sifaad xumbaarsan oo macaani leh weeyaan dahrigaasna waa iska isimkaaska jaamidkaah marka ilahay looma nisbayn karo kuwa gaalaha jiro la yihahdo dahriyiin wamaa yurikuna ila dahr kuwii yidhi oo dahrigaasi iyo caabudaanba koonkaas iyo abaar isbeddelka ajraanta iyo cirka waxaan ayayba iska caabudayaan marka kuwaasna waxaa weye waa gaalo kuwii caayay oo wax ka sheegay ilaahay maamulkiisana ayaguna waa kan laleeyahay ilaahay uu leeyahay way nacaayaan biyadii gacantaydu alleylu habeenka iyo wanahaaru maalintay ku jirtaa wa ana dahridu bay ku fasiraysaa biyadi leyl habeen iyo wanahaar maalin almalawaan aljadiidaan labadaa habeen habeeniya maalinta waxa dhexdhacaaya ama abaara ama muxuu ahaa barwaaqa ama nicama ama umuuraha kala duwana ilaahay gacantiisa ku jirta isagaa maamulaya oo koonkaas oo dhanba maamulka ilahay bay ku jiraan qala isxaq wuxuu yidhi akhbarana waqala ibn abi cumar xadaana qala xadaana isxaaq min ibrahim ibn abi cumar walafdu ibn abi cumar qala isxaq akhbarana qala ibn abi cumar xadaana sufyaan can zuhri can ilmusayib can abi hurayra ana rasuula allahi sala allah alay waalih wasalam qaala wuxuu yidhi qaala allahu caza wajal xadiidu qudsi wey xadiidu qudsi baa la dhahaa nabiga hadduu ilaahay ka wariyo maa yarwihi rasuul alay sl can rabbihi xadiid ilaahi qaala allahu caza wajal ilaahay wuxuu yidhi yuudiinii ibnu aadam ibnu aadam baa idhiba yani wixii dhib ahaan lahaa ku hadli ilahay dhibkiisa dhibkeena dhibkii lamaba gaarsiin karo low tamlikuuna dari waxaa ka dhihi jiray yani haddaad e, e, dhibi kartaan e, inakum lam tamlikuu dari fatadarurii waa markaa ilaahay dhibkii wax dhiba oo soo gaari ma jirto nafcina ma gaarsiin karno durra ilahay ma gaarsiin karno subxaana wa tacaala wahuwa alqaniy wahuwa alqahaar wahuwa alqaadir wahuwa almaalik almulk waxo dhanba maamulka saa iskale subxana watacala ee qofkan aadamahae dembaabi naftiisa unbuu arrinta ayadaa ku soo noqonaysaa laakiin afxumo iyo cay ayuu la yimid yasubu dahra buu caaya wa ana dahru baan ahayo uqallibu alleyla waannahaar dahriga aad maqlaysa iyo zamanka iyo wakhtiga habeen iyo maalin buu ka kooban yahay yaa keena habeenka yaa keena maalinta ilahay baa keena subxaana wa tacaala nidaamkaas ilahay ugu talagalay iyo falaggaa ilahay ugu talagalay buu ku wareegayaa isagaa maamulaya waxa dhexdhacaaya axdaad iyo dhacdooyin ahna allah subxaana wa tacaala iskaleh oo maamulkaa iskaleh subxana wa tacaala marka hadday abaar noqoto abaarta waxbaa ka sheegin hadday jirro noqoto lama ogolo hataa nabi waa diiday calayhi salaatu wasalaam nin qof intuu qandhaday qandhadii wax ka sheegay laa tasub ilxumaa buu yidhi ha caayin qandhada qandhada ha caayin ayib waxadaanaa cabdu bnu xumayd ahbarana cabdurazaaq ahbarana macmar can zuhri can ilmusayib can abi hurayrata qaal qaala rasuulu llahi sala allah alay ali wasalam wuxuu yidhi qaala allahu caza wajal yuudiini ibnu aadam ibnu aadam baa idhibaya yaquulu wuxuu le yaa khaybata adahr zamankii iyo sanadkii xumaa ayuu leeyahay sanadkii xumaa falaa yaquulanna yuuna dhihin axadukum yaa khaybata dahr sanadkii xumaayow fa innii ana dahru aniga ah markaa sancadii wax ka sheegto saanicii iyo maaligii lahaa ayaad wax ka sheegaysaa uqallibu leylahu habeenkiisiiyo wanahaarahu maalintiisa anaa gedgedinaya oo sidan haddaad ka sheeganaysaan macnaha arrintaa maamulkeeda iskale waa la leeyahay faidaa shiitu haddaan doono qabaltuhumaa habeenkii iyo maalinta labadaba anaa maamulo iska haddaan doonana labadaba waan tagsiinayaa oo habeenkii maalinta inta laisku dhuufto qoraxdii ay isgaaraan oo adduunka dhan la rogo yaa waxaa soo baxaysa habeen la'aan iyo maalin la'aan laa layla walaa nahaar laa shamsa fiiha walaa zamhariir ayaa soo baxaysa aakhre markii la gaaro habeenna maa maalinna maa ayib waa sanadkii xumaayo fa ina allah huwa dahru dowgii xumaa iyo zamankii abaarta xumeed waxyaalaha noocaasa soomaalida afkooda ku badan tahay iska ilaali waxaasoo dhan ilaahay baa maamulaya ee eh, dhibaato haddii ku gaadho ku sabar oo ina lilaahayso istirjaac la imow nicmadana ha lagu shukriyo ee aan la qooqin markay barwaaqo dhacdo nicam dhacdo wixii markaasi nicamtaas shukrigeediaa la rabaa in lagu shukriya rabbi subxana watacaala in la qooqo oo la kibro oo lasdagaalo oo laisdilo ma aha hadday eh, abaar dhacdana abaartaa iyada in lagu sabraa la rabaayo ilaahay loo noqdo istikfaarta la badiyo qaala xadaana xadaanii zuhayr bnu xarbi qaala xadaana jariir bn cabdilxamiid can hishaam hishaam binu xasaan can ibni siriin maxamed can abi hurayra radi allahu canhu can inabi sala allah alay ali wasalam qaal laa tasubu dahra caayana faina allah huwa dahr waan ogaanay in allah dahr waxaa loola jeedo baabu karaahati tasmiyati alcinab geedka cinabka in lagu magacaabo karman lama ogolo karaahiyo wey cinabka geedka ah ee magaca cinabka iyo zabiibka iyo keena laga gurto geedka asaga karm magaca ah u bixinina sababtan waa sheegi doona xadiidka xadaana xajaaj binu shaacir xajaaj binu yuusuf almacruuf bn shaacir albaqdaadi qala xadaana cabdurazaq bn hamama sancaan ahbarana macmar can ayuuba ibn abi tamiima can ibni siriin can abi hurayra qaal qaala rasuulu llahi sala allah alay ali wasalam wuxuu yidhi laa yasubu axadukum dahra yuunan cayn waan so ogaanay fain allah huwa dahr walaa yaquulanna axadukum yuuna lilcinab geedka cinabka alkarm yuun ku magacaabin karm faina alkarm alrajul lmuslim qofka muslimkaa karmi eh lannahu karm maakhuudun min alkaram maakhuudun min alkaram baa laga keenay qofka karamka karaamada leh waa qofka muslimka qalbu lmuslim riwaayada kale muslimka qalbigiisa oo ah macdanu taqwa waliimaan taqwada iyo iimaanka iyo daacada iyo khayraadka oo dhanba meesha saldhigga u ah qalbiga weeyaano altaqwa haahuna waa kii nabiga yidhi alayh isalaatu wasalaam marka kaasaa karam mudan ina akramakum cinda allahi atqaakum ina akramakum cinda allaahi atqaakum kuwa ugu taqisan kuwaasaa ilahay agtiisa ugu karam badan ugu karaamo badan ugu wanaagsan marka cinab karam ku magacaabina waxayna salka ku haysaa geedka cinabka la yidhaahdo waxaa midhihiisa laga samayn jiray khamrada khamrada laga samayn jiray marka karam bay dhihi jireen geedka magaciisii kadibna midhihiisii khamro haddana loo bedelay baa khamradii karam lagu magacaabay oo khamradii bay gabayo u tiriyeen oo karab ku magacaabeenoo way wanaagsan tahay dhaheen sida kuwa qaadka quutul awliya oo kale ayay maaragtay ammaaneen oo dhaheen qofka deeqsi buu noqon oo qof kariima buu noqonoo eh, muxuuha falfalaxsan oo bashaasha oo fiican buu noqon khamradii baa la buurbuurinayaaoo la suuq gelinayaa markaasaa waxaa la yidhi maya maba dhihi kartaan karab mana mudna ah, waa alfaadda xun aan loo baahnayn weeye qofkii wanaagsanaa ee mu'minkaa kaasaa ka mudan ee khamre iyo xumaan iyo mukhaadaraad iyo daroor dhan ka tegey kaasaa qalbigiisa karam oo in akramakum cind allahi atqaakuma oo ammaan mudan kan laakiin khamrada cabbaaya in karam la yidhaahdo ammaan looga dhigo ma banaana waa qof muhaan ah oo ihaana ku dhacday waman yuhin illaahu famaa lahu min mukrim waman yuhin illaahu famaa lahu min mukrim qof ilaahay ihaaneeyeyna wax karaamay in la karaameeyo ama karaamo lagu sheego ma bannaano xataa inaad ammaanto ma bannaano ood martabada mu'miniinta iyo dadka wanaagsan iyo magacooda iyo naanaystooda inaad siisa ma banaana waakii nabiga dhihi jira alay slam laa taquluu lilmunaafiqi sayida fainahu in yakun sayidan faqad aqlabtum rabbakum munaafiq sayid ha ku dhihina kolkoolinina qof oo taariku salaad ahoo faasiq ahoo ehlu macaasi ahoo mujaahir ahoo xumaanta la jahro oon qarsanaynin oo bannaanka la taagan in la ammaano oo baanu fulaan ama hebel la yidhahdo la ammaano oo martabo kora loo yeelo sayid la yidhahdo ma bannaana ma bannaana waxaa mudan ka wanaagsan ee mu'minkaa kaasaa ammaan iyo karaameen iyo ixtiraam midkaasaa mudan mafaahiimtuna waxaa weeyaan sida khaldama ahee waa sida ilaahay subxaanahu wa agtiisa ka jirta ee wanaagsan taa unbaa dadka wax lagu maaratay lagu kala korraysinaya ina akramakum cinda allahi atqaakum qala xadaana camru naaqid bn abi cumara qaala xadaana sufyaan can zuhri can saciid can abi hurayra can nabi sala allah alay ali wasalam qaal laa taquluu karmun hadhigana faina alkarama qalbu lmu'min muminka qalbigiisaa karam ah oo taqwadii iyo iimaankii iyo deeqsinimadii iyo xuquuqa intaba agga ka so qalbigaasi halkaasaa marka karaamo ku jirta iyo wanaag xadaana zuhayr bn xarb xadaana jariir bn cabdilxamiid can hishaam ibnu xasaadki can ibni siriin moxamed can abi hurayra can inabiyi sala allah aleh ali wasalam qaal laa tusamu ku magacaabina alcinaba geedka cinabka alkarm faina alkarma alrajulu muslimu qofka muslimka weye qalbigiisa ka soo fushay xadaana zuhayr bnu xarb qaal xadaana caliy bnu xafs xadaana warqa bn abi cumarki miya can abi zina cabdulahi bn dakwan can alacraj can abi hurayrata qaal qaala rasuulu lahi sala allah aleh ali wasalam wuxuu yihi laa yaquulanna axadukum alkarm yuuna dhihin fainama alkarmu qalbu lmu'min وxadثna iبن rاafici xadثna cabdالرaزاq akhbarana mcmr can hmaam بn mنبهin qal hada ma xadثna abu hurayرaةa can rasuuli الlahi slى الlه عليه وsلم fadakra axaadiiثa minha وqala rasuulu الlahi slى الlه عليه وsلم la yaqulana axaduكم lilcinab اlkarm yudhin ama اlkarm الrajul الmslim qala xadثna clي بن khشhr akhbarana ciisa بn yunus ibn abi isxaaq الsبيع can shqr بn xajaaj can simaak بn xarbin can calqma bn wail can abi wail bn xujr radي الlah canhu can الnabiy slى الlه عليه وsلم nabigu ka wariyey qaala nabigu wuxuu yidhi laa taqulu karma karam ha dhihina walaakin quulu xabala geedka xabla ku magacaabay karam ha dhihina yacni alcirab aad loo jeeda xabla magacaasaa la siinaya waxadaaniihi zuhayr bnu xarb xadaana cuثmaan bnu cumara qaal xadaana shucba can sima qaala samictu calqama bn waayil can abihi ana nabiya sala allah alيh ali wasalam qaal laa taqul karma ha dhihina walaakin quulu alcinabu dhaha walxabla dhaha saa cinab iyo xable iyo magacyaha u bixiya laakiin magac keenaya in qofkii wanaagsanaa laqabkiisi iyo naanaystiisii magac looga fii nafsi alwaqti haddana wadata haddana wadata dalab hadal dalab leh hadal dalabla weeyaan oo markii asaga karam la yidhaahdo in khamradeedina la koolkooliyo oo la ammaanay noqonaysaa taas lama ogolo mu'minkii wanaagsanaa ee khamrada iyo mukhaadaraadka ka fogaaday yaa magacaas mudan in lagu la bixiyo baabu xukmi itlaaqi lafdati alcabdi addoon lafdigaas alcabda iyo waalamati iyo walmawla iyo wasayid ma la ilaaqi karaa qof ma lagu ilaaqi karaa macnaha waxaa weeyaan alfaadda noocaas hadduu addoonku sayid uu sayid nin uu addoon leeyahay isagina sayid lama la dhihi karaa kana addoonkiisa addoontiina ammaan ama isagii mawla alfaaddaasuu keenaya aadaabta ka mida qaala xadaana yaxya bnu ayuuba qutayba bnu xujrin qaaluu waxay xadaana ismaaciil huwa jacfar can alcalaa ibni cabdiraxmaan bnu yacquub can abiihi can abi hurayrata ana rasuula allahi sala allah aleyh waalih wasalam qaala laa yaquulanna axadukum yudhihin cabdii waamatii yudhihin cabdii waamatii cubuudiyada xaqiiqada ee dhabta ah ilaahay baa iska oo addoon loo yahay oo alcubuudiya taas weeyaan midda ah, muxuu ahaa xaqiiqada taa weeye ilahay baa maalikulmulki ah xor iyo addoon intaba ilahay yay u yihiin subxana wa tacala cabdi u yihiin waamatii amati hadheena kullukum cabiidullah dhammaantiin addoomihii ilahay baa tihiin wa kullu nisaa'ikum haweenkiinoo dhanna imaa'ullahi addoommihii ilahay weeyaan walaakin yaqul ha dhaho ulaami wajaariyatii wafataya wafatati ha dhaho ulaami jaariyatii fataya fatati zuhayr bn xarb xadaana jariir an acmash can abi saalixin can abi hurayra qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh ali wasalam laa yaquulanna axadukum yownin cabdi wa kullukum cabiidullah dhammaan addoommaha ilahay baa tihiin marka qaar xor ahoon addoomba ah haddaan mawlaba kuwa aan ad ahayn ayaa addoomma la iska midabka ay leeyihiin ama tima ay leeyihiin daraaddeed ayaa addoommihii la dhahaya addoomuhu waa dhammaan weeyaan qof ka baxsanaya ma jirto allahna addoon loo yahay fakullukum cabiidullah walaakin liyaqul hadhaho fataaya walaa yaqul licabdu rabbi asagana yuuna dhihin walaakin liyaqul sayidii hadhaho alfaadda qaar waa tanziih weeye karaahiyada karaahiyatu tanziih hadda tana ka mid a rabbi rabbigu haddii loo idaafeeyo wax kale dhibaato ma leh rabulbeyt rabulmaal rabudaar haddii la yidhahdo dhibaato ma laha alfaadda noocaasa irjicuu fasaluu irjicuu ilaa rabbika mxuu ahaa dhowr jeer bay kuso aroortay fi suurati yuusuf waxaa ka mid a ah, fanasiya mxuu ahaa faansahu shaydaan dikra rabbi a kor hadal maxaa tiri irjic ilaa rabbika fasalhu irjic ilaa rabbika fasalhu ma baalu niswati alaati qadacna aydiyahun mid saddexaad baa jirta aye inuu rabbi axsana mahwaaya marka ilaafahad wax loo ilaafay dhib ma leh marka tan laakiin waa min baabi tansiih oo inuu yidhaahdo addoonku rabbi rububiyada xaqiiqada ay dhabta ah ee tusaysa mulki iyo tadbiir mulki iyo tadbiir alkhaaliq almaalik almudabbir baa rabbi la dhahaa intuu abuuray oo yeeshay oo mulkiyey iyo haddana maamulaya intaas ma laha sayidku walaakin yaqul hadhaho sayidii ha dhaho sayidii sayidii ha dhaho marka lafdu sayid waa lagu idlaaqi karaa qofka caadiga ahe addoonka leh sayid waa la dhihi karaa liyaqul sayidii ha yidhaahdo nacam taa iyadoo lama diidana وxadثna abu bkr بن abi shayba وabu kurayb qaala xadaana abu mucaawiya xaw xadaana abu saciid alashaju cabdullahi bnu saciid xadaana waki bn jarax kilahuma can acmash bihada isnad wa fi xadiidayhima walaa yaqul cabdu lisayidihi yukudhihi mawlaaya yuuna sayidkiisa ku dhihin mawlaaya yuun ku dhihin iyadoo lafdigaa soo daradiya waa laga fiican yahay inuu mawlaaya yidhaahdo nacam ayaduna waa iska tanziih oo alfaad badan baa meelo kale ka soo aroortay in mawla la dhihi karo waxaan alla ahayn subxaana wa tacaala mawla la dhihi karo nacam faina allaha huwa mawlaahu wa jibriilu wa saalix اlmu'miniin intaba mawlaa lagu tilmaamay ayb wazaada fi xadiid mucaawiya faina mawlaakum allah caza wajal laakiin xaqiiqada mawlaha xaqiiqiga naasirka gargaaraha xaqiiqa waa kaas kuwan kalena ilaaq ama muxuu aha biqadrihim iyo inta maarata awoodooda ay tahay laakiin sifadaasi kamaalkeeda ilahay baa iskale wazaada fi xadiid abi mucaawiya faina mawlaakum allah caza wajal waxadaana marka waa alfaadda wanaagsan in la adeegsado alfaadda wax ku jiraan aan aad loo isticmaalin haddii aad lagaba tegayninba waxadaana moxamed bnu raafic xadaana cabdurazaaq أخbarna mcmر can imam بن mنبهin qال hada ma xadثna abu هurayra can rasuuli الlahi slى الlaه عليه alي وsلم fadakra أxاadiiثa minha وqala rasuulu الlahi slى الlaه عليه وsلم qala wuxuu laa yaqul axadukum asqi rabak rabbigaa waraabi yuuna dhihin adcim rabbaka rabbigaa cunta sii wadir rabbaka wuxuu sayidkii ninkii sayidkaa loo jeeda addoonka iska lahaa laga wado walaa yaqul yuu dhihin axadukum rabbii walyaqul hadhow sayidii mawlaaya kaas marka riwaayada waata mawlaaya ha dhaho tii horena maxaa soo maray yuuna dhihin mawlaaya yuu dhihin riwaayatu hamaam ayaa ka maaragtay raajixsan oo ka xoog badan riwaayadaasi eh, aan soo marray hore riwaayada hore aan soo marray oo abu saalix samaan riwaayata abu saalix samaan waxaa weeyaan waa marjuux shaad ah waxaa ka xoog badan riwaayata hamaam binu munabbih waxaa xoojinaya adiladii kale iyo nusuustii kale xoojinaya in mawla la dhihi karo walaa yaqul axadukum cabdii yuuna dhihin amatii walyaqul adhow fataaya fataatii hulaamii baabu karaahati qowli linsaani khabuhat nafsii ah, qofka inuu yidhaahdo khabutat nafsii naftaydii ayaa khabiid noqotay nacam qala xadaana abu bakr bn abi shayb xadaana sufyan bn cuyayna xaw xadaana abu qurayb moxamed bn cla xadaana abu sama kilaam can hishaam can abihi can caaisha qaala qaala rasuulu sala allah alay wasalam laa yaquulanna axadukum inuu dhihin khabutat nafsii naftaydi baa xumaatay walyaqul hadhow laqisat nafsi naftaydaa xumaatay waa isku mid xagga macnaha laakiin lafdu bashaacatu lafdi alkhubf lafdigaasaa lafdi xun ah khabiid ama qofka isku tilmaamo taasaa yaa lafdi xun eray ahaan u xun macnaha marka hadduu xoogu naftiisa uu dhaliilaayo oo xoogow gaabisay laqisa ha isticmaalee khabahayun dhihin laakiin qofku hadduu sifaatka qaar la imaado khabiid waa lagu tilmaami karaayoo kii marka salaadii ka saaxday ee u kici waayey ee shaydaanka uu intaasu guntina saaray ee shaydaanka iska naari waayey ka boodi waaye weysaysan waaye tukan waayey asbaxa khabiiu nafsi kaslaan waa min baabi khabar oo ikhbaar oo qofka asagaa ah sifaatkaasi ku xidhan tahay hada xadiiثu abi bakr wqala abu bakr can النبي sl sl wlam ydkur lakin ma dhihin xadaثna abu kurayb xadaثna abu mucaawiya bhada الisnaad وxadaثna abu dahir xarmala qaala akhbarana ibn wahb akhbarana yunus bn yaziid can shihab الzuhri can abi umamata bnu sahl bn xunayf abu umama bnu sahl bn xunayf abu umaama laba saxaabada ku jirta midna waa ibnu sahl bn xunayf midna waa suday bnu cajilaan can abihi ana rasuula اllahi salى اllah alيه wasalam ama waa ku kale abu umaamahan taabici buu yar egyahay ana rasuula allah alayhi الsalaatu wasala lakin laba un baa abu umaama ah qaal laa yaqul axadukum yuuna dhihin khabuat nafsii yuuna dhihin walyaqul ha dhaho laqisat nafsii ha dhaho baabu isticmaali lmiski miskiga in la isticmaalo wa anahu adyabu iib wax udgoonka ugu udgoon wey dada miskiga waa kee kan ee dadka qaar kuba hindhisaan aan aad usii caraf badnayn miyaa miskiga isaga oo miski ahoo maay ahoo dareero ah waxaa laga helaa sacuudigaa laga helaa iyo waddamada carabati waan ku aragnaa ku aragna wadamada sacuudiga aad buuna u udgoon yahay oo caraf badan yahay oo xasaasiyadiisana aad u yar tahay oo odu wanaagsan oo degan wey marka miskigu asalkiisuna waxay dhahaan waxay ka soo jeeday baasha la yidhaahdo garanuugta baasha la yidhaahdo ayaa meelaha caloosheedii iyo xudunteedii wax saas oo kale ka soo baxdaayo markaasay dee boog ahaan ah kadibna udgoon bay isku bedelaysaa udgoon bay isku bedelaysaa istixaala sida jubniga iyo muxuu ahaa waxa la yidhaahdo ilmaha caanaha nuuga maqashae xiidmihiisa caanaha ku jiraan oo kale iyo waxyaalahaas marka waxyaalaha xalaashay ka mid tahay daahirka ah dayib adyabu diid wa raddi rayxaan waxaa rayxaanta la yidhaahdo ee la ursado ee geedaha udgoon rayxaanta waa waa geedahaas udgoon ee caleyntooda la ursada ee udgoon weeyaane haddii lagu siiha radinin wa iib iyo iibka iib baa lagu soo laacay rayxaan baa lagu soo laacay wax sababood ku diidana ma leh haddaad hargab qabto ama xoogow aad xasaasiye ka qabto iyo naftaada ayaa dhib ku keenaysa waad diidi kartaa dhib ma laha dhib dhible lagula rabee laakiin ayagoon sabab jirin wax udgoona lagu siiyey wax u diidda ma leh waxaa weeyaan waan udgoon yahay culaysna kuguma hayo xadana abubakr bn abi shayba xadana abu usama can shucba xadaani qulayd bnu jacfar can abi nadrata can abi almundir bnu malik baa la nadras almundir ibnu malik mashhuurun bikunyatihi can abi saciid alkhudri kadalika mashhuurun bikunyatihi sacd bnu malik can اnabiy sala allah alيh ali wasalam qaal kanat imra'atun waxaa jirtay islaana ma naag waxaa tidhahda min bani israa'iil reer banu israa'iilaa jirtay qasiiratun gaaban gaabni oo aan ti yani caadada khilaafsanba gaaban bay ahayd tamshii markaa waa lagu yaqaanay oo multafid bay ku aheedoo markaa ama dadkiibaa ku dhibaaya ama way ku yasaayaan waxay damcday markaa waa la garanoo dadkao dhan baa wada garanoo dhibaatadii loo geystaa dhici karta marka gabadhan ujeeddadae u samaysayba xoogow xeeladay samaysay xeelad xiyalkaasna qaar hadday ula jeedana waa fiican tahay qaarra ma fiicna waan arki doona tamshii maca imraatayn gabadhaas gaaban laba haweena dhexdood ayay socotay dawiilatayna dhaadheer laba gadhoodoo dhaadheer ayay dhexda ugu jirtay oo la socotay fatakadad waxay samaysatay rijlayn laba lugoodoo min khashabin geeda laga sameeyey aayartu way xeelastay laba lugood oo geeda laga sameeyey xoradada ay qoratay way gashatay wa khaatiman fargashira way samaystay min dahabin dahab ka samaysan looma diidana dahabka muqlaqun la xidhay oo mudbaqun la daboolay meella ka bannaan uma xashadu waxay ku cubtay miska miskii bay ku cubtay ama markay cubtay bay dabooshay fargashii oo daboolan ayaa iyadana miski ka buuxisay wa huwa miskigu waa ka inta loo keen xadiidkan adyab adiib wax udgoon waxa ugu udgoon weeyaan kanay marsatay fa marad waxay martay bayna mar'atayn labadii haweenkaa dhaadheera dhexdooda yay gashay iyadoo luga dhaadheer intay samaysatay oo geeda samaysatay dheeraatayba ama gabdhihii leeg ama kaba dheeraatayba falam yacrifuuha maynan garanin way garan waayeen dadkii gabadha iyada wax gartaa la waayey saasayna rabtay inuu dadka indhihiisa iska leexiso oon lagu garanin taa hadday oola jeedo dhib ay ka cararayso dhibaato mala way bannaan tahay haddii laakiin ay khidaac iyo khayaamo ka tahay oo ragga ku khayaamayso naag dheer ahaan in loo guursado haddowna haddow meel laga noqon karo ma laha ay noqoto sheekadu taa iyadoo ma bannaana oo khayaamo weeyaan waxay noqonaysaa takhyiru likhalqiillaah khalqigi ilah la bedelay fa biyadiha markaasay deena gabadhii laafiyoonaysaa labada haweenaa dhaadheeraa bay dhex socotay iyadooba kaba dheeraatay ama leeg fa waxay ishaartay biyadiha gacanteeda haakada wa shucbatu yadow gacantuu saa u tuuray oo firdhiyey yani way laafoonaysaa wey way xaragoonaysaa gacanta saa u taagaysaa xadaana cmr naaqid xadaana yaziid bn haaruun can shucba can khulayd bn jacfar wlmustamir qaala samicna aba nadrata yuxadiثu can abi saciid اlkhudriy ana rasuula اllah sala اllah alيh ali wasalam dakara wuxuu sheegay imra'ata min bani israiil xashad cubtay xashad waxay ku cubtay khaatamaha fargashigeedii miska miski bay ka buuxisay walmisku miskiguna adyabu diibi waxa udgoon waxa ugu udgoon wey waxaa un ka udgoon caraqu rasuuli اllahi sala اllah alيh wasalam nabigeenna dhididkiisaa ka udgoon umu sulaym radia allahu canha oo nabiga hurda intay dhididkiisii ka murdisatay qaruurad ku shubatay waxay tii najcaluhu fii iibina wa adyabu iib waxa ugu udgoonka ugu udgoon buu ahaa meeshuu mara rasuulka calayh salam waa la garan jiray qofku madaxa u taabtana maalmo idil buu madaxii soo udgi jiray calayhi salaam walmisku adyabu iib xadaana abu bakr bin abi shayba wazuhayr bn xarb kilaahuma can اlmuqriy qaala abu bakr xadaana abu cabdiraxmaan almuqri can saciid bin abi ayuub xadaanii cubaydاllahi bin abi jacfar can cabdiraxmaan alacraj ninkii la dhihi jiray arij weyaan hurmus can abi hurayra radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allah alيh ali wasalam man curida calayhi rayxaan intii dambe tarjumadooda man curida calayhi rayxaan ninkii loo bandhigo oo la siiyo rayxaan halkaa geedaha udgoon ee aadka u udgoon falaa yaruuda yuunan radinin celinin dhiibkiina waa lamid wixii udgoonaa maxaa yeelay sabab loo celiye ma lah fa inahu khafiifulmaxmal qaadidiisa waa fududiya culays kuguma hayso dayibu riixi udugiisana waa wanaagsan yahay uduguna waa fiican yahay iyo dhiibka iyo waxa udgoon xadaana haaruun bnu saciid alayliyu wa abu طaahir وaxmed bnu ciisa qaala axmed xadaana wqaala qarani aqbarana ibn wahbin aqbarani maqraba ibnu bukayr can abihi bukayr can naaficin mawla bni cumara qaal kaana ibnu cumar wuxuu aha ida stajmara markuu unsanayo istijmaarku waa istikhdaamu اljamri in la isticmaalo dhuxul dhuxulo lagu riday cuudkii iyo wuxuu udgoonaa ida istajmara marka waa fooxsashadii wey innaga haweenka unbaa fooxfooxsada laakiin wixii udgoon rag haweenba waa wada leeyihiin ah, ragga waa fooxsan karaa carabta haddaad tarto waad yaabaysa say u danaynayaan gurigiisa ad ninkaa tagtaa oon xogoo fooxa ku siinin oon unsi ku siinin unsi aan kuu gerinin si fiican kuma hagaajinin ida istajmara markuu uu uunsanayo istajmara wuxuu ku uunsan jiray bilaluwa cuud naalka cuudka la yihahdo udgoon aad u udgoon ayuu ku maaragtay uunsan jiray cuudkaasoo hayra mudaraatin hayra mudaraatin hayru makhluuq aan wax lagu darin cuudaan wax lagu darinoo wax kaa lagu dardarinoo saafiyo sidiisia iyo wabikaafuur geedka kaafuurka la yidhaahdo yadruxu uu ku ridaayo maca aluluwati cuudka maciisa marra cuudka keligiibuu uunsan jiray marra kaafuur iyo uluwo lasku daray cuudkii laisku daray ayuu ku uunsan jiray uma qaala markaasuu wuxuu dhihi jiray cabdullaahi bnu cumar haakada sidaas ayuu kaana ahaan jiray yastajmiru kii u fooxsada u uunsada rasuulullahi sala allahu aleyh waali wasalam nabiga saas uunsan jiray marka unsigaa iyo fooxa iyo markaa dee aad gab isku siiso jirkii oo dhan iyo maradii o dhan wax o dhan baa uroogii uu wada gaaraya baynamaa diib iyo waxdaad ismariso meel khaasa umaad marin kartaa wallahu aclam billahi towfiq sala allah wasalam ala nabiyina moxamed